alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah عlى nabiyina mxamadi وaalih وaصxaabih wslma tasliima kaiira wbacd suuradda toddobaad ee ka mida suuradaha qur-aanka waa suurat lacraaf waa suuradaha ku soo degay maka ama cahdigii makiga ahaa waa laba boqol iyo lix markaynu suuradda eegno waa suuradaha u dhaadheere ka warramaa qisaska ambiyada si kale haddaynu u tilmaanno sidii suuraddii hore ay ugu nuuxnuuxsanaysay arrimaha caqiidada ayuunbay tanina la mid tahay oo arrimaha caqiidada ay aada uga hadlaysa laakiin suuraddii hore suuratul ancaam dhinaca ay kaga nuuxnuuxsanaysa ama aada uga warramaysa waxau ahaa daliilka caqiidada ee la xidhiidha dhinaca aayaadka aayaadka ilaahay iyo adilada kowniga ah iyo aayaadka tansiiliga ah waxyaabahaasoo dhan oo dhanoo daliilu ahaa caqiidada qofka ka qancinayaba aad uga warramaysa suuraddani dhinaca ay wax ka tusinaysa ummadda waxa weeye taa hore hadday aayaat illaahi ka soo hadasho tanina waxay ka hadlaysaa ayaam allah fi lumam alkhaaliya taariikhdii basharka taariikhdii bani aadamka laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa qolihii ugu dambeeyey nebi maxamed ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam dhinacaasay aad suuradda ugu nuxnuuxsanaysaa rumaynta iyo iimaanka laga karoorsanayo waxay suuraddu ilaahay uu ku bilaabay marka u horreeyaba mucjisadan waaraysa oo ah mucjisada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aanka kariimka ah ayaa ilaahay waramay ka warramay nicmo ilaahay ummadan uu siiyey ama insaaniyaddaba bani aadamku siduu u dhan yahay nicmo ilaahay uu siiye weeye nicmadaasoo mudan oo ku habboon oo iyaga uga qalanta in ay irkadaanay ku dhagaan waxaa suuraddu indhaheena ay u jeedinaysaa markiiba qur-aanka markaa wax laga faaleeyo laga tilmaamo kadib nicmada ilaahay uu u sameeyey noocan la yidhaahda insaanka iyo guud ahaanba bani aadamka iyo sida ilaahay aabbaheen u abuuray iyo sida uu u maamuusay ee malaa'igtii uu faray inay ugu sujuudaan nicmada iyo sharafta ilaahay uu insaaniyadda siiyey iyo bani aadamka iyo basharka mid duulimaad kaga ah oon waxba uga ogolayn oo shaydaan iyo ibliis la yidhaahdo ayaa ilaahay uu ka digay oo sideedaba haddii nicmo lagu siiyo oo nicmadaa wixii khatar ku ah aan laguu sheegin si dhib yar inay ku dhaaftaa laga yaabaa laakiin marka nicmadana laguu sheego habka loo ilaashanayana laguu sheego inay kuusii joogtaa laga yaabaa nicmada waxa khatar ku ah kaa malcuunka ah ee ibliis la yidhaahdo waxaa qur-aanku uu ka warrami doonaa sida ilaahay uga soo dejiya caalamka kore aadam iyo xaawo iyo ibliisba iyadoo taasi namuudaj iyo tusaale u ah khayrka iyo sharka iyo xaqa iyo baadilku inay mar walba lagdamayaan afar jeer baa waxa soo noqon doona yaa banii aadam yaa bani aadama yeedhmadaasa afar jeer suuradda bilowgeeda ilaahay uu yeedhayaa mar walbana waa khayr u faraya iyo shar uga digayo iyo nicmo ilaahay ugu madno sheeganayo suuraddu marka maadigii iyo wakhtigiina dhaafay sidaa horteenna ay usoo bandhigto oo runtii wax badan aynu ka faa'iidaysanayno muraayadii maadiga laga akhriyayna waa taariikhdan iyo qisooyinka ummadaha kale ma helaan ummadahan qur-aan haysan qisooyinkoodu waa malamale iyo sheeka xariirun ayay isugu biyo shubataa laakiin ah, qiso dhab ah oo sidii ay u dhacday uu qofku ku helo waa tan ilaahay kalaamkiisa uu ka qaadanayo qisasku cibrooyin fara badan bay leeyihiin oo halkooda marka aynu ku gaadhno aynu sheegi doono mararka qaarkoodna aynu soo xusnay kolka maadigaa ah ilaahay uu sheego markiiba haddana wuxuu barbar dhigaya mustaqbalkayna sugaya iyo ummaddii aakhiraysa soo taagtay oo qaybsantay asxaabu aljanna wa asxaabu alnaar wa asxaabu alacraaf saddexdaa qolo ilaahay uu um, ayuu soo bandhigi doonaa iyo arrinkoodu sida uu noqonaya iyo maalintaa iyo maanta inay kala duwan yihiin si qofku bal maalintaa ugu sahay qaato suuraddu waxa ay biishaab si xeel dheer uga warramaysa qisada nebi nuux nebi huud nebi saalix nebi luud nebi shucayb iyo nebi muuse calayhim asalaatu wasalaam waxay suuradu tusaale ka bixisay culimada caamiliintae cilmigooda ku camalfalaya iyo farqiga u dhexeeya dadka cilmigooda aan ku camalfalaynin markaasaa tusaale xun ay suuraddu ka bixisay qofka nicmadii cilmiga intuu ilahay siiyey caalimka ah ee ku camalfali kari waayey iyadoo tusaalaha ilaahay uga dhigay ay waxaa ilaahay uu ku soo gebagabeeyey suuradda inuu towxiidkiisa sugo dadka ku adkeeyo waajibka u weedha yaalla u yaalla inuu yahayna oo maaragtay u sheego qisatu lacraaf nimankaa asxaabu lacraaf halkan unbaa qur-aanka lagu sheegay sidaa daraaddeed baa suuradda lagu magac qolo la ydhaado asxaabul acraaf oo jannada iyo naarta dhexdooda ka hadlaya ayaa qisada lagu ayaa halkan lagu sheegay suuraddan sidaa daraaddeed baa loogu magac daray magacaas had iyo jeer suuradaha waxaa lagu magac bixiyaa magac inta badan suuraddaa u gaaraho aada loogu garan karo waayahay muxtawaheeda iyo suuradda waxyaabaha ay koobsatay kuwaasaa ka mid ah qaala allahu tacaala bismi illaahi araxmaani raxiim aliflaamiim saad ereyadaa macnahooda allah garanaya kitaabun haadaa kitaab kanaa haysaan ee akhriyaysan waa kitaab unzila ilayk adigaa lagu soo dejiyey nabi maxamedow falaa yakun fii sadrig laabtaada yuu dhicin xarajun minhu isaga daraaddii wax cidhiidhi ah xarajun wax cidhiidhi dareemin minhu kitaabka daraaddii litundira bihi baa lagugu soo dejiyey litundira bihi si aad dadka ugu digto wadikraa lilmu'miniin dadka muminiintana si uu cashar iyo waano ugu noqdo ittabicuu raaca baa ilaahay uhi ummaddiibuu la hadlaya caalamka ku noolayd ee kitaabka uu ku galladaystee uu siiyey waxaa raacdaan maa unsila ilaykum min rabbikum qur-aankan ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey raaca walaa tattabicuu ha raacina min duunihi inta ilaahay ka sokaysa awliyaa cidaa xigta ka dhiganaysaan oo aan alla ahayn ha raacina qaliilan maa tadakkaruun in yaroo yarbaa waantoobaysa intaa waantoobaysaan ma badna wa kam min qaryatin ahlaknaaha badanaa buu laha intaan magaalo halaagay fa jaa'ahaa ba'sunaa cadaabka iyagiibaa u yimi buu laha bayaatan goor habeennimo ah aw hum qaa'iluun ama iyagoo maalintii yara seexday oo iska warla famaa kaana dacwaahum halkudhigooda iyo eraygay celcelinayaan muu noqonin wuxuu noqday id jaa'ahum ba'sunaa markii cadaabka iyagu u yimi halkudhiggii iyo eraygay ku celcelinayeen wuxuu ahaa ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane innaa kunnaa daalimiin waan innagaa daalimiin ahay ilaahay waxba waxba yaynaan ku eedayna innagaa daalimiin ahayn eraygaasaa ka soo hadhay nimankii markii la rogay erayadan ah, xarfahan suuradaha bilowgooda dhacaya u soo marnay wuxuuna ka mid yihiin qur-aanka mucjiska ah ee macnahooda ilaahay u garanayo waa libayaani icjaazi lqur'aan qur-aanku inuu yahay kalaam ilaahay oo cajiiba oo fasiixa oo aan cidilo iman karaynin buu bayaaminayaan erayadaasi tafsiirkooda ma fasirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam cid kaloo cadaysayna ma jirto sidaa daraaddeed uunbaa lagu dhaafayaa un sidaa ay ku soo aroortay iyadoo tusinaysa in xarfaha ay ka kooban yihiin luqada carabiga haddana aanay sharxi karayn oo aanay macnayn karayn marka waa nooc dhaabad ah ama layidhi yidhi balkaas kale keena ama waa kaasoo luqadiinniibuu kusoo degay erayadaasi xarfihii waxay ka koobay luqada carabiga bal fasira <clears throat> mucjisnimada qur-aanka inay muujinayaan daraaddeed sida qaalibka ah marka xarfahaasi ay ku bilaabmaan suuradda suuradda ay ku bilaabanta xarfahaas ay ugu horeeyaan markiiba kitaabka qur-aankabaa ilaahay uu ka waramaa kitaabkii ilaahay waa keenay inuu nabiga ku soo dejiyeyna wuu xusay rabbi <clears throat> rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxaase ilaahay uuga dardaarmay nabiga falaa yakun fii sadrika xarajun minhu qur-aankan lagugu soo dejiyey cidhiidhi ha ka dareemin marka cidhiidhi siduu uga dareemayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaba nicmo iyo dheeraad ilaahay uu siiye uu ku fadilaya marka lagugu soo dajinayo cidhiidhi ha dareemin ayuu kugu cuslaani marka aad dadka gaadhsiinaysay kugu diidaan cidhiidhi ha dareemin labada jeerba waxa aad ogaataa nicmada ilaahay uu kuu galladee u weyninayd fii sadrika xarajun minhu wax cidhiidhi ha dareemin waxaa iska macruuf ahaa nebiga inaanay diidanayn gaaladu laakiin waxay ku diideen qur-aanku keenay berigii hore way ogolaayeen dadkooda ugu mudan ugu jecelyihin buu ahaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam mar alla markuu waxigaa la keenayba loo dhiibay ayaa dagaal ku bilaabmay waa ka ilaahay lahaa adiga kuma beeninayaana gaaladu aayaadkay beeninayaan marka haddaba aayaadkaa kugu soo kordhee lagugu diidee lagugu haysta dee cidhiir ha dareemin kitaabka ilaahay xikmadda u soo waa si dadka loogu digo si uu waana ugu noqdo mu'miniinta ogoobay dadkiibaa qofna dhagaystay qur-aanka oo qalbigiisa uu galay oo waa muminkiioo waanuu yahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiin dadna waa dadka diiday oo digniin buu u yahay oo waxaa loo sheegayaa halkii ummadaha hore laga warrami doona ay mareen in iyagana la marin doono kitaabka la soo deji in laabta lagu qaato oo loo qalbisamaado oo lagu qanco ilaahay ka dardaaran oo ina far faa'iidaduu leeyahayna inoo sheeg waajibkaynagala gudbani waa maxay tujaaha hada alkitaab alkariim kitaabkan waajibkaynagala gudbani waa maxay suuraddii hore aakhirkeeda sidii aad ku arkaysa ayuunbaa halkanna rabbunaa subxaana uu kusii xigsiinaya waayahay mar walba raacitaan baa ilaahay uu ayuu sheegaya raacitaan kitaabkii la raaco <clears throat> markaasaa ilaahay waxau uhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qur-aankan ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey idinka laydinku soo dejiyey raaca oo ilaahay iyo kitaabkiisa wax kaloo raacdaan ha ku bedelanina markii hore waxay ahayd kitaabun unzila ilayka iminkana ilaahay waxau ihi maa unzila ilaykum min rabbikum waxay aayaddu fasiraysaa kitaabku inaanu nebiga ku gooni ahayn nabigu laakiin ammaano uu ummadda gaadhsiiyey ba ahayd ammaano ummadda gaadhsiiyey marka kaasaa la ydinku talagalay waana kii idin hagi lahaa waa kii aad raaci lahaydeen waa kii ilaahay raalli noqoshihiisa idin gaadhsiinaya waa kii jannadiisa idin gaadhsiinaya ciza daarayn adduuniya aakhiraba cisigooda lagu helaya marka halkaa waxaa kalood ka arkaysa ina ka faaidaysanaynaa qofku laba ka dhexeeyo ma noqon karo maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi cidna ilaahay laba qalbiile kama dhigin laabi laba ula imaa wa imaa imaa itibaacu lkitaab wa imaa itibaacu hayri ama kitaabkay dadku raacayaan ama waxa kasoo horjeeday raacayaan laakiin wax nusnus la idhaahdo oo daalacnaasilah oo kana laga qaadanayo kana laga qaadanayo oo la isku dhex daro liiska waxa kalunbuu qofku gelaya hadduu dhaa kana qaybtaana kitaabkaynu ka qaadanay qaybtanna kaa kale shisheeyahaynu ka qaadanay oo bar baynu kitaabka saloognay aayad maa tidhaahi haddii la saloogoo laga tago dadkaasi wuxuunay ku tirsan yihiin un xaggan kale labadaa qolunbuu ilaahay sheegay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum dad raacaya ilaahay xaggiisa wixii uga yimi oo iimaansaday oo ku qanco yidhi ilaahay oo kaa guddoomanee kanaanna hogaaminaya aad noo keentay walaa tattabicuu min duunihi wliyaa ha raacina cid kale oo aan ilaahay ahayn weli ha ka dhiganina oo markaa kitaabkii ha khilaafin waa labadaasu labadaa wax ka dhexeeya ma jiro caalamka ku qaliilan maa tadakaruun qaliilan maa wax aada u yadoo yar oo aada u yar baa tadakaruuna waantoobaysa markiiba ilaahay wuxuu soo dhigay kuwo kitaab la siiyey oo kitaabkii tuuray oo rusushii ku diiday oo saluugoo qawado oo aan iimaansanin wixii la siiyey abaalkoodii wa kam min qaryatin ahlaknaaha fa jaa'aha ba'suna kam waxay tilmaamaysaa imisa imisa kaiir wa kaiir wax aad u badan oo badan oo ummado hore ah dad magaalooyin deganaaya ayaan cawda u jaray baa ilahay basigu waa cadaabkiisa cadaabkaygii baa yimi waan halaagay goormuu yimid bayaatan aw hum qaa'iluun bayaadku waa habeenkii qaa'iluunana waa iyagoo maalintii seexday hurdo habeen buu ku helay ama hurdo maalin buu ku helay macnaheedu waa maxay nimankaa ilaahay ka soo horjeedsada iyagoo waxba iska ogeyn baa balaayada ku habsatay balaayada aad ka diyaargarowdeed filayso iyo ta adigoo waxba iska filayn kugu habsatay way sii kala naxdin badan yihiin adhaxjabku wuxuu ku dhacay iyagoo iska hurda oo isdhigtay oo aan iska filayn ilaahay godobta ka galeen itaaldarradoodii ayaa ilaahay halkan uu ku muujiyey waxba iskamay celinin halaan istifaacna may odhanin oon ilaahay iska celin aan balaayada iska dulqaadna may odhanin laakiin calaacal baa ka soo haray iyo cabasho iyo is-eedayn iyo qiraal kufrigii ay qirteen laakiin waa bacda fawaati lawaan intii wakhtigu dhaafay kadib maxay yidhaahdeen markii cadaabku bilaabmay famaa kaana dacwaahum id jaa'ahum ba'suna ilaa an qaaluu inaa kunna aalimiin markii dhibku yimid ayay idhaahdeen dacwa dacwadu ducana waa lagu fasiraa laakiin imika waa yeedhmo iyo dhawaaq dhawaaqa isu baxayay ee lagu cabanayay ilaahay baa naga gardaran mu ahayn cid kale may eersanayn laakiin waxay lahaayeen innaa kunnaa aalimiin innagaa aalimiin noqonay saasay ilaahayn ictaraf way qirteen markaad sidaa u aragtay waqtiga hore saasay isugu xidhantay xikmadda ilaahay saasay keentay in caalamka la joogo caalamka kale markiiba ku xigo markiiba nasku kolkuu caalamkanayna mariyo kiisii hore iyo kanaynu joogno ka aakhiruhu kolkiiba inagu xidhayaan dadkuna sidaasay wax ku qaadan karaan ilaahay oo sidaa wax ugu sheegaya ay uga dhagaystaan oo qur-aanka markaad akhriyayso taariikhda umamka ummadaha tegaya taariikhdooda iyo waxay ku halaagsameen iyo halka laga raacay iyo waxay samayn jireen oo aada u dhugato dabeetana aad waaqiceenna barbar keento waaqica ummadaha aynu ku dhexnoolnayn kaa aad barbar keento talo waxaasaa qur-aanku sheegay in ummaddaa lagu halaagay talo halkan ma ka muuqda talo idinkuma ku sifaysantihi talow maxaa ka jira waay markiiba dabeedna ilaahay kolkuu camalka ka waramo jazaaguu ku xidhiidhinayaa camalkoodu kaasuu ahaa abaalkiina waa kan saasay isu daba haysaaba meeshuba waa maalmo meeshanay dadku u haystaan in lagu waarayo ama lagu dheeraanayo ama loo dhimanayo in ay maalmo tahay buu naskuba tilmaamaya fala nasalanna buu ilaahay yidhi qiyaamiba galayba fala waxaanu weydiin doonaanu su doonaa oo la xisaabin alladiina ursila ilayhim ummadihii rususha loo diray ummadaha su-aal baa laga qaadi wala almursaliin rusushii aan dirayna waan xisaabin buu ilaahay yidhi ummadahana waan xisaabin rusushana waan xisaabin falanaqusanna calayhim waanu u warrami bicilmin qiso iyo war cilmi ku salaysan ayaan u sharxiy oan u sheegi doonaa xisaabta ku saabsan wamaa kunnaa haa'ibiin maannaan ahayn kuwa ka maqan baa ilahay wuli markay isheleen ummadaha iyo rusushu waalwasnu yowma-idin miisaanka la taagaya maalinta qiyaamaha alxaqu waa mid jira waa dhab faman haqulat mawaasiinu qofka kafadiisa khayrku ay cuslaato fa ulaaika hum lmuflixuun kuwaasi way liibaaneen waman khafat mawaasiinu miisaankiisa sharku dadka uu miisaankiisa khayrku cidda uu fududaado fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi naftoodiibay khasaariyeen bimaa kaanuu biaayaatina yadlimuun aayadaha iyaga ay ku gardaroonayeen daraaddeed bay naftooda ku khasaariyeen aayadaha way dulmiyeen aayadahu xaqay ka mudnaayeen may siinin saasaa ilaahay wi subxaan caalamkii hore caalamka aakhiraa lagu xigsiiyey ummadihii hore camalkooda lagaga waramay sida loo abaalbaryaa lagu sheegay rususha taariikhdooda la xusi doono iyagiio ummadaha halka lagu kala xukumay baa ilaahay u xusay marka sidaa ku talagal kii qayrkii loo xiro adigu soo qoyso weeye ummadaha wixii ku dhacay adiga kaama foga ficilkay sameeyeen ficilkay sameeyeen haddaad samaystay halkii baa taaganta sidaasuu ummadda barayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu lahaa markii uu dee madiine waqooyiga uga kacae dagaalkii tabuuk iyo uu sii marayay xaggaa reer hamuudiya halkii laga halaagay waar buu lahaa ummadaha eriyada laga halaagay ilaa an takuunuu baakiin idinka oo ooyaya oo ilmaynaya mooyaane oo ka cabsanaya oo ka naxsan wixii ku dhacay idinkaoo ka warwarsan oo ilaahay ka magangelaya mooy halka ha gelina maxnaa wax sahlan uun iska noqoninoo meel lagu dalxiisayay noqona meel lagu cibro qaata ha noqoto rusushiina waan suaali ummadihii waan suaali rusushana waan suaali marka aladiina ursila ilayhim waa ummadihii waa kuwii wax loo diray cid baa loo diray almursaliin waa kuwii la diray kuwii la dirayna su-aashu way ku dhici kuwii loo dirayna way ku dhece ilaahay markaa wuxuu furayaa miiska xisaabta dadka loo furaya su-aashu waxay ka turjumaysaa xisaabbaa bilaabmaysa rasuulkii amaanadii ma gaadhsiiyey haa wuu isbaraxaya ummadeenna nina waa u markhaati kacayaan markay ummadu dafiraan wakadalika jacalnaakum ummata wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida rasuulkuna waa idinku marhaati idinkuna rususha usii markhaatitiin ummadda hagaagsana miyirka qabtaa diintii iimaan kala weye waa ummatulijaaba waa ummadda u tirsan nabiga caleyhi salaatu wasalaam waaya haddaba marka rususha su-aasha laga qaado fa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida arrinku siduu noqon doonaa buu ilahay arrinku adag yahay marka ummad walba ilaahay uu keeno iyadoo rasuulkeedii ku markhaati kacayo adigana lagu keeno nebi maxamed oo adigoo ummadan ku markhaati kacaya waa kii ilmeeye nebigu caleyhi salaatu wasalaam si dhababuu u sawirtay muuqaalka iyo ah ayuu sawirtay oo ishiisa uu saaray dabeedna aharat fi nafsi saamayn bay ku samaysay waxaa daba iska macruufa marka rusushu su-aashu ay ku dhacdo ee ay isbaraxaan ee ay caddeeyaan iyagu xujadood iyo xaqii inay guteen fadeexaddu ciday haysataa waa ummadahan ummadahan baa su-aasha ku dhacaysa rususha ummadahan bay fadeexadaynaysaa ila rasuulkii waa kan isbaraxaye ka dhaqaajiye isagii waa kanoo su-aashii uu ka nabadgalay kadib markii uu markhaatiyaashiisii keenay markhaati buu isu rogay isagu markii loo markhaati furay ayuu markhaati isu rogay sa aayaddaa aynu arinay tilmaamayso ilaahayna subxaana dee kama qarsoono markan uu wax weydiinayo markan uu wax su'aalayo kama qarsoona wixii ay sameeyeen laakiin indhaha loo saaraya markaasuu ilahay yidhi falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunna qaa'ibiin waanu u warrami waxay sameeyeen aniga oo cilmi ugu warramayaabaa ilahay oon malamala jirin kamanaan maqnayn markii ay rususha loo diray iyo markii ay waxaan samaynayeen fa yowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaan ilaahayba aayaddaa waxa uu ku yidhi jin iyo insi toona maalinta qiyaamaha dembigiisa la su'aali maayo halkanna ilaahay waa su'aalayaa buuhi maxaa lagu jamcinayaa labada aayadooda isku waafaqayaan ilaa qur-aanku iskama hor yimaade waxa weeye qiyaamadiibaa wakhtiyo badanoo marxalado kala duwan bay leedahay mar su-aashu furan tahay iyo mar aan la su-aalaynin iyo mar la ciqaabayo marxaladaha qiyaamadu iyo waqhtiyada uu kala leeyahay iyo bilowgiisa iyo dhammaadkiisa iyo dhexdiisa ayuu sheegayaan aayaadku ay ka waramayaan mar la su iyo mar aan la su-aalaynin rabbi uu xusay maalintaasi dadka loogu caddeeyo wixii ay camal sameeyeen miisaan baa la taagaya walwasnu yowmaidin alxaq waa miisaan xaqiiqiya sidaa ilaahayba uhi waa xaq waxyaabo kaleoo lagu fasiro waxay nagu kalifaa ma jiro laakiin ilaahaybaa wuxuu ihi miisaanka maalinta in kafadiya kafada labadaa kafadood la taagayo ee wax lagu miisaamayo inay jiraan waa dhab dee dhabteeda isaynu ku tegin waxaa la miisaamaya waa camalkii xumaa iyo camalkii wanaagsanaabaa labadaba la miisaamaya kafada ku xisaabtan kale xusidana mudani waa kafadii khayrka ee talow qofku muxuu calfaday ilaahay wuxuu ihi ka ay cuslaato fa hum lmuflixuun ka kafadii khayrku ay cuslaato ay hoos tagto wax weeyaan dad liibaanay kafadii khayrku ka ay fududaatana fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum naftoodii bay khasaariyeen waa labadaasuun dadku imaa muflix wa imaa khaasir cid horu maray oo guulaysatay oo jaranjaradii dhaaftay oo ilaahay abad alaabidiin u casuuman iyo qofa shilmay waxaad se eegtaa talow maxaa lagu liibaanay talow maxaa kafadda cusleeyey talow se kan maxaa khasaariyey markaasaa ilahay uhi bimaa kaanuu biaayaatinaa yadlimuun aayadihii ilaahay bay dulmiyeen markaasay khasaareenay fashilmeen kuwanna aayadihii ilaahay bay ciseeyeen oo ay rumeeyeenay raaceen markaasay guulaysteen miisaankuna u cuslaaday mar walba waxaad arkaysaa ilaahay iyo addoommaha wuxuu rabbi ina barayaa waxa isku xidha ee raabidka u ah ee isku dhaweeya waa aayaadkiisa walaqad makkannaakum fi lard dhulkaannu idin dejinnay baa ilahay wy wa jacalnaa lakum fiiha macaayish waxaannu idiin yeelnay wa jacalnaa lakum waxaanu idin siinay fiihaa dhulka dhexdiisa macaayisho waxyaabaha ku noolaataan oo dheefsataan iyo arsaaqad aa isticmaashaan qaliilan maa tashkuruun in yarbaa mahadnaqaysa walaqad khalaqnaakum waannu idin abuurnay waa aabbaheen aadam uma sawarnaakum markaasaannu idin suuraynayoo muuqaalkan bani aadamku leeyahay baan aadamuhu leeyahay baanu idin siinay uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam malaa'igtiin baanu ku nidhi aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa mooyaane lam yakun min asaajidiin isagu muu sujuudin jawaabtaasaabuu bixiyay soo socota markii aad maadiga cashar ka qaadatay iyo cibro mustaqbalka soo socdana daris lagaa siiye labadaa la ysugu kaa xidhay dee adiguna labadaasaad u dhaxaysa mustaqbalka soo socda marka leega maadi baad noqon maanta markaad taagan tahayna Ehm, mustaqbalkiibaa ku sugaya kaasaa ku sugaya sidaa darteed ayaa labada dhexdoodiibaa ilaahay uu ina soo dhigo inagu markaa inala hadlay bani aadamkii haddii aynu nahay maanto aynu halkan ku noolnahay markaasaa ilaahay wuxuuhi waxaan tamkiin idiin siiyaa makanaakum fil ard dhulkii baan idin dejiyay tamkiintu makana tamkiinan waa awoodsiin wey awoodsiin iyo taskhiir ilaahay baa idiin sakhiray halka caalamkanan sida jannadan laga warramaya in aadam loo sakhiray ayaa innagana laynoogu sakhiray kownkan waxaynu ka dhigannahay nin guri hagaajiyay oo casuumad ku sameeyo dad ugu yeedhay oo kale ilaahay subxaana gurigan u hagaajistay kownka caalamkan aynu ku noolah markaasuu macaayishta iyo nicmadaa taalla inoogu diyaariyey markaasuuhi waa ku casuumantiina intifaacsada macaaishta ah, iyo arsaaqada iyo dheefta adduunyada waa ku casuumantiina intifaacsada laakiin adaab ku jooga adaabku intifaacsada muuqaalku saasuu ka dhiganya marka makana waxa ay tusinaysaa awood baa la ydin siiyey albaabadii adduunyada la idin furay noolihii kalea ka duwan tihiin waa taa aad arkayso dee insaankii tamkiintan ilaahay oo maaragtay u sakhiray awoodda uu siiye wuxuu noqday bacd almaraat qaahir liabiica ilaahay baa ismigaa iska leh oo dabeecadda sida ay tahay wax ka bedela laakiin awooddan uu insaanka siiye insaankiina wuxuu noqday dabeecaddii iyo xaaladii ka jirtay kownkan inuu wax badan ka bedelo wax badanoo cajaa'iba uu keeno ma xirfadu uu ku leeya uu ku keenaya tamkiintan ilaahay buu ku keenaya laakiin tamkiintii baa kala duwanoo tamkiintaasi haddii ay tahay awood dadka muslimiinta ah ee iimaanka leh ay gacanta ku hayaan iyo ilbaxnimo iyo aqoon ilbaxnimo iyo aqoon iyo awood iimaan hagayo hadday tahay tamkiintaa tusamaa tamkiina ridaa waxaa lagu magacaabaa awoodsiin ilaahay u ka raaliya laakiin ilbaxnimada iyo aqoonta ummaduhu ay helaan iyo awoodda ay helaan haddii kufri hagayo iyo ibliis uu hagayo tusamaa tamkiin alistidraaj waxaa lagu magacaabaa awoodsiin ummaddaa lagu sii lugaynayo taana waxaa ka markhaatiya intaan wax kaleba nusuustaba markaa laga tago taariikhda ka markhaatiya iyo waaqica aynu nool dadka muslimiinta iimaanka le marka ay awood helaan waxbay ku islaaxiyaan waxbay ku hagaajiyaan gaal iyo islaamba wuu ka faaidaystaa xayawaankaa ka faaidaystaa deegaankaa ka faaidaystaa waa loo aayaa waa la mahadiyaa wakhtigii ay wax xukumayeenay tamkiintan iyo awoodan haysteenna dib baa taariikhda loo sii ammaanaa oo loo jeclaystaa wati la mahadiye buu noqdaa laakiin imaanlaawayaashu kolka ay tamkiin alistidraaj helaan wax la xuso oo halaag laga sheekeeyo ayaa waxoodu u noqdaa cid walibana ay eeddo adigaa maanta arkaya gaaladu awoodda iyo tamkiinta ay heleen iyo aqoonta ay heleen iyo horumarkii cilmiga waxa uu noqday mid loogu fikirayo sidaynu ummadaha ugu addoonsannaa sidee baynu ummadaha ugaga adkaanaa sidee baynu arsaaqadda ay heli lahayn innagu ugu cunnaa awooddeenna iyo aqoonta aynu leennahay cilmiga iyo xadaaradda ay heleen waa mid habkaa loo adeegsanayo waana keenay dimaarka iyo ifsaadka iyo adduunyadiina waalato oo ay kacaafadhiisato adduunyadii aqoontoodii iyo horumarkoodii iyo ilbaxnimadooda cilmigu markay gacanta ku dhigeen waa taa aad arkaysa dadkii isla waashay qayladu meel walba ka dalluunta <clears throat> waaya walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish macaayish baan idinku siinay tamkiintii ka sako macaayish waa waxa dadku ku noolaanayo waxa dadku uu ku noolaanayo ilaahay baa u diyaariyey ilaahay baa subxaana wa tacaala u diyaariyey asbaabta iyagu ha yeeshe laakiin waa diyaarin ilaah maxaa haddaba tamkiintu ay naga mudantay awooddu ilaahayna siiyey aqoontu ilaahayna siiyey iyo caalamku inoo sakhiray muxuu mudan yahay qaliilan maa tashkuruun wuxuu mudnaa shukri iyo in ilaahay loogu mahadnaqo oo nicmo marka lagu siiyo nicmadu waxay u baahantahy si aanay kaaga duulin dabar lagu xidho dabarkaasina waa mahadnaqa mahadnaqii nicmadaas idinku joogi lahayd ee laydinku dabri lahaayee waajibkeeda ahaa ilaahay wuxuu uhi qaliila maa tashkuruun maadu naafiyo waa laga dhigi karaa maa tashkuruuna qaliilan in yarna ma mahadnaqaysaan ma mid iimaan laawaabaa shukri ka imanaya ziyaadatu taqliilna waa noqon kartaa yaraantaoo lagu sii xeel dheeraanayo qaliilan maa wax aad u yaroo yarbaa tashkuruuna ku mahadnaqaysa nicmadu ilaahay halkan nagu siiya haddii la eego inta xataa kaka mahadnaqaya mahadnaqiisa nimada nicmada oo shukrigeeda lagu waafajiyo ayaa nicmo ah haddii nicmadii ilaahay uu ku waafajiyo inaad ka mahadnaqdo waafajintaa qudhigeedaa nicmo ah oo iyana shukri usii baahan bal waayo xaggee taana ka keenaysa adigu nicmadii lagu siiye waad ka mahadnaqday kow waafajinta laftigeeda iyana nicmo ah nicmadaasina shukri kale usii baahantay waa musalsal dheer oo aanad kari karayn qaliila maa tashkuruun qisadani waxaa halkan ilaahay uu ka bilaabaya marka aynu ifkan joogno ee halkan aynu ku abuuranna imtixaanka insaanku uu marayo iyo imtixaankani maanta inaanu bilaabmine asalkii basharka oo aadamaba kusoo bilaabmay noloshu habka ay u dhigan tahay iyo habka uu tan ilaahay u abuuray waa in siraacaa iyo legdankaa lagu jiro waa in kifaaxa dadku halgan ay ku jirayaan ilaahay raalligelintiisa ay u halgamayaan shukrigiisaan la ogolayn waxa aan la ogolayn caabudidda ilaahay uu caabudayo waxaan la ogolayn ilaahay oo xaqiisa uu siiyo taana ma ogola calanka ibliisku cid uu u sido ayaa horseedka ah dagaalka ah markaa dabeetana siraacii qadiimka ahaa loolankii adkaa adkaaye horreeyey ee bani aadamka asalkiisiioo aadama iyo soo dhex mara ibliisa laciin ayaa halkan ilaahay uu nagu tusaalaynaya waaya waxaa kaloo nasku uu xusayaa laba saddex namuudaj ama saddex tusaale in khalqiga ilaahay ee mukalafka uu ka kooban yahi waa tusaale Eh, wax khayr leh uu soo fulayo makhluuq ilaahay uu abuura wax khayr leh uu soo fulayo isagaa samaysta waa malaaigta makhluuq uu abuuray oo sharwadeena oo isagu bilaa raja ah oo sharuunuu soo fulayo oo iska ilaalin mudan iyo makhluuq labadaa udhexeeya oo sharna leh khayrna leh oo la yidhaahdo bani aadam saddexdaasuu noqday dadkii ciddii mukallafka ahayd ee caaqilka ahayd abaalmarin iyo xisaab lahayd saddexdaa qolo ayay noqdeen innagu markaa waxaynu dhex taagannahay labadaa qolo ee cirka iyo dhulka isu jira ee aada u kala fog ayaynu dhex taagannahay labadaasaynu ku imtixaananay sidaad ugu kala hiilisaa leegaya maxaaga malaa'igtaad ku biiri oo caalamulculow caalamka koraad raaci mise caalamka hoose ayaa dooranoo sagxadaad qaniini labadaasaynu ku imtixaanannahay sidaa daraaddeed baa bani aadamku wada shar noqdo qofka bani aadamkii wada shar ma ah ee sharka haba u badnaadee khayrkiisiina wuu leeyahay oo shar khayr buu maaragtay ka kooban yahay ilaa labada qolo udhexeeya sidaa darteed ayaa nusuustu had iyo jeer ay dadka habka aynu ula dhaqmayno marka ayna barayso sida qur-aanka kariimku inoo tilmaamayo qofka wax sameeya ama qalloocda awalan waxaa laga bilaabayaa in qeybtiisii sharka ayaa rajaxantay oo xoog badatay qaybtiisii khayrka la baadi doono oo qaybtiisii khayrka kor loo soo qaado markaasaa ilaahay u leeyahy idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim qofkan sharwadeenka ah ee dhinaciisii sharku uu qaalib noqday ee sharka kugu isticmaalay bal adigu dhanka kale uga wareega khayrka oo xaggii khayrka isku day inaad ka isticmaasho oo dhinacii sharkana aad daboosho si uu kor ugu soo kaco weli iyo saaxiib wanaagsan uu noqdo laakiin shaydaanka isaga dhinac khayr lahoo laga rajaynaya ma jiree qur-aanku wuxuu ina baraa in layska naarown in ilaahay laga magan galown waimaa min ashaydaani nasqun fastacid billaah fastacid billaahi min ashaydaani arajiim ilahay un ka magan isaga dhan khayr lahoo laga rajaynaya ma jiro marka nolosha sida aynu u fahmaynaa waa sidaas weeye tallaabo kastood qaadayso wakhti kastood nooshahay wax kastood hayso labadaa ummadood baynu u dhaxaynaa labadaa ummadoodba inagu fayshan adigaagan meelahan iska joogjooga insaanka ah ayaa malaa'igina way kugu fayshanta waa kugu xaadirsanta way isu kaa bedelayaan shayaadiinina waa kugu xaadirsanta labadaa caalam baynu u dhaxaynaayo inagu tartamaya waayahay ilaahayna wuxuu eegayaa ka loo hiiriyo marka asalkiibaa ilaahay soo bilaabay aadamaha oo aabbaheen calayhi salaam nabi aadam walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin waanu idin abuurnay markaasaanu idin suuraynay abuurkii waxaa ku xigay suurayn suurayntu macnaha waa astayn iyo tilmaantii ku quruxda badnayd oo insaanka ilaahay uu siiyey labadaba waa laba nicmo abuurkuna waa nicmo suuradda fiicana ilaahay uuna siiyeyna waa nicmo ilaa wuu kari karayay sida doofaarada iyo daayeerada iyo nooca dhukusaya marka ay socdaan inuu ka dhiga dadka wuu kari karayay rabbi subxaana oo sidaa uu qofku beerka ugu siqayo ama u gurguuranaya markuu yaryahay inuu sooba kicin waayo wuu kari karayay laakiin sidanuu ilaahay ka dhigay marka nicmadu maaha oo keliya dhinaca abuurka laakiin dhinaca takriimta iyo maamuuska iyo sharafta ilaahay uu siiyey kuwii ugu qaalisanaa makhluuqiisa ilahay uu sujuuda sujuudaa midkanoo dhex joogay oo ibliisihina wuu diiday isagu dagaalkiibuu bilaabayba qaala ilaahay baa wuxuu ihi maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id amartuk markii aan ku amray maxaad ugu sujuudi weyda aadam buu ilahay ibliis buu rabbi su'aalay qaala wuxuu hi ana khayru minhu dee anaa ka khayr badan wuu sababeeyey khalaqtanii min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu min tiin aadamna dhoobaad ka abuurtay qaala markaa ilaahay wuxuu uhi fahbit minhaa ka deg jannada ka deg samada oo dhaaf famaa yakuunu laka maa yanbaqii laka kuuma haboona an tatakabbara fiiha inaad isku weynayso jannada ama caalamkan kole samooyinka inaad isku weynayso fakhruj bax innaka min asaakhiriin waxaad ka mid tahay kuwa la dulleeyey dulli baa kuu qoran qaala markaa wuxuu idhi andirnii ii kaadiyo balcagta i dhigo haydilin ilaa yowmi yubcauun ilaa inta lasoo noolaynaya khalqiga qaala markaa ilaahay wuxuu idhi innaka min almundariin kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay ilaa yowmi lwaqti lmacluum wey sida qur-aanku meelo kale ku xus ilaa maalinka la garanayo maalinka la dhimanayo suurta hore qaala markaa wuxuu ihi dagaalkiibuu bilaabo cadaystay fa bimaa aqwaytanii luminta aadi lumisay sababteeda la aqcudanna lahum waxaan u fadhiisan doonaa siraadaka almustaqiim jidkaaga toosan markaasaan waxaa iyo waxaa iyo waxaana ku daldalayon samayn doonaa saasaa dagaalku u soconaya ahlulxaqi wa ahlulbaatil ma heshiinayaan sida kaasi uula heshiin waayo odaygiinoo abbaaha ee aadan weerarka ugu bilaabay waxaasoo istabajoogana uu ballan qaaday sidii unbaa inta u horkacaya isaguba ay u soo taagan yihin ibliis malaa'igta kama mid ahayna dee meesha wuu joogay uun waxyaaba badan baa caddaynaya inaanu ka mid ahayn kaana min aljinni baa marka hore ilaha wui jinku ka mid ahaa walaysa min almalaaika asalkiisu jinku ahaa qolo kale la abuuro jinka ayuu ka mid ahaa malaaigtu isma dhalaa laakiin isagu u dhalaa afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa isaga iyo caruurtiisa ma xigtaa ka dhiganaysaanbaa ilahay wuu isdhalaa malaaigtuna ma dhalaa isagu de waxna uu cunaa waxna uu cabaa malaaigtu taa midna ma laha malaa'igtu waxay ka abuuran yihiin nuur laakiin isagu naar buu ka abuuran yahay xadiidka saxiixa nabigu waa kuleh malaaigta nuur baa laga abuuray jinkana naar baa laga abuuray aadamna waxaa laga abuuray wuxuu qur-aanku idiin sifeeyo dhooba ah inahaasoo dhan marka la isku daro waa kuwa culamaau tafsiir yidhahda istinaha munqaaca munqaica fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis laakin ibliis lam yasjud lam yakun min asaajidiin isagu muu sujuudin waa warbixin sheegaysa khalqigii meeshaa ku abuurnaa malaa'igtaasina inay sujuudeen oo qolo gaara ah kanoo meesha marayo qolo gaarayna inuu isagu diiday warbixintaasaa wadajirkaa ilahay uu inoo siinaya waaya alla wuxuu su-aalay maxaa kuu diiday inaad sujuuddo markii aan amarka bixiyey allah macnaa laadu waxa ay adkaynaysaa uun hadalka ayuubay adkaynaysaa mooyaane waxaa la su-aalayaa waa sujuud la-aanta maa manacak ayu shayin manacaka an tasjud inaad sujuudda maxaa kuu diida ila amar baa dhacaya anaa amar bixiyey baa ilahay wey in layga amar qaataabay ahayd sujuud baan faray adigii cidda joogta meeshaba maxaa sujuuda weyda saas ku jawaabay wuxuu idhi de aniga waxaad iga abuurtay me ka khayr badanoo dabbaad iga abuurtay isagana dhoobo marka hore waxaynu ka faa'idaysanaynaa aayadda amar ilaahay kolkuu yimaado in addoonka aanay jaafaajiriqiyo hadal kale u furnayn addoonku waa addoon waxaa addoonnimadiisa xaqiijinaya amarka ilaahay unuunu fuliyo ama ha fahma xikmadiisa ama yuu fahmi wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amri rag iyo dumarba qof imaanle uma habboona rabbi iyo rasuul hadday wax xukumaan ah inuu anna waxay ila tahay yidhaahdo laakiin waa inuu idhaahdo qur iyo xadiid sugan soo maaha qaata intaasuma marka amar baan bixiyey maxaad u qaadan weyde su-aasha waa taas qiyaamahana ilaahay dadka su-aashanunbuu weydiinaya qur-aan baan keenay waxaasaan idin faray ma yeesheen nebigu waxaasuu idiin sheegay ma yeesheen amar baan bixiyey ma fuliseen taasubaa taalla waxaynu ka faa'idaysanaynaa ibliis allaciin inuu ahaa kii ugu horreeya sida kii ugu horreeyey ee kibre kii ugu horeeye isticmaala erayga alanaaniya aniga aniga aniga aniga ibliis haada wuxuu ahaa walu man qaasa alqiyaas alfaasid marshanaadka wuxuu ahaa qiyaaska faasidka ah ee wax la qiyaasto iyo shakila-aan isqancinta kii ugu horreeye isticmaalayba marka anaaniyadiibuu isticmaalo aniga ana buu cunsuriyadiibuu isticmaalayoo dee anaa ka wanaagsan buu kibir buu isticmaalo waxaan keenay xasad baa kalifay uu leeya maxaa loogu sujuuday aadam taasoo dhan qiyaas faasidana wuu keenayoo waxa uu leeyahay falaysa min almafruud an yasjuda alfaadilu lilmafduul meesha kuma jirto ka fadliga badani ka laga fadliga badan yahay in uu u sujuudo waa qiyaas iyo isqancin aan eh, faasida waxay faasid ku noqotay dee taasi musalla ma aha oo waxaa la tixgelinayaa maaha dadku say u kala fadli badan yihiin waa siduu ilaahay waxu amra un kii fadliga badnaa kii laga fadliga badnaa haddii layidhi u sujuuda oo aadama hadday doonaan malaa'igtu aaba ka fadli bateene waxa weeye in loo sujuuda waaye waxaa kale oo jira qiyaas faasida wuxuu ku noqonayaa had iyo jeer marka diin iyo daliil iyo nas lama qiyaasta waxba id amartuka buu ilaahay leeyahy amar baan bixiyey isna qiyaas buu walaa markaa kol haddii daliil jiro waxba lama qiyaasto iyadoo daliil iyo qur-aan iyo xadiid yaallo waxbaan qiyaasanayaa waa qiyaaska faasidkaa ka yidhahdaan culamaa usuul waxaa kaloon musallam ahayn in dabku uu ka fadli badan yahay doobada labada cunsur inay ka fadli badan yihin isagunbaa isqanciyaya laytahu haddii lasii eego maadi ahaan keebaa fadli badan keebaa faa'iido badan markaynu caalamkan joogno dabka iyo dhoobada ee fawaa'idkooda la tiriyo maxsuuskaahe la taaban karayo dee dhoobadaa fadli badan waaya waxaa soo balaayaabaa ku ururay marka ilaahayna waxa uu ku cuqubeeyey inuu idhi ka bax minhaa jannada waa lagu fasiray samooyinkana waa lagu fasiray dhaaf buu ilahay waxaynu ka faa'iidaysanay cid kastoo ilaahay amarkiisa qaadan weyda waa dhaafuun makfiradiisaa la odhanayaa dhaaf jannadiisaa la odhanayaa dhaaf ilaahay khayrkiisa calafkuma leh famaa yakuunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min asaakhiriin kuma haboono halkan halkii la isku weynayn lahaa maaha waxaynu ka faa'idaysanaynaa addoon ilaahay inuu isu weyneeya maaha waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxa kibirka laydhaa natiijadiisu inay tahay dulli takabur isweynayn baa ilaahay uu sheegay markaa isweynaynta wuxuu ka dhaxlayaa inaka min asaakhiriin qofka kol hadduu isbarariyey oo isbuuxiyey oo isu qaatee waxaanu ahayn waa inuu ilaahayna quraanjada ka yareeya lidaalik buu nebigu ihi dadkiis weynayn jira qiyaamaha waxaa la soo xaadirinayaa iyagoo quraanjada madmadow nooceeda ah calaa suurati albashar bani aadam muuqaalkoodna leh ila way isdibriyeene way iswaaweyneeyeeno waxaan ahayn baisu qaate isaguna markaa wuxuu codsaday ilaa maalinka la soo saaraya khalqiga ilaahay ow idibdhig waxaad ka arkaysaa halkan inuu qaarkood aadamaha dhaamaba ibliiskani leannahu ilaahay buu u ogolayaba ilaahnimo isagiibaabuu ogyahay inuu go'aanku xaggiisa ka yimaado inuu waxna dibdhigi karo waxna horu marin karo wuu qirsanya ilaahay laakiin dee in badanoo bani aadamka ka oo tidhi ilaahba ma jiro ayaa soo baxay kuwan ardaydiisa ah ee uu leeyahay inuu kaxaysan doono ku ballanqaaday qaar baaba ilaahay dafiroon intanna u ogolayn markaa maalinka la soo saaray inuu geerida ka baxsado uu doonaya waxaynu ka faa'idaysanay halkaa latiifada ku jirtaa waxay tahay qofku markuu rajada ka quusto ilaahay xaggiisa noloshu jeclaanaya marka had iyo jeer rajala-aanta iyo nolol jacaylka isleh laakiin qofku kolka rajadiisu wanaagsan tahay dadaalka uu sameeyey iyo yididiilada uu aakhiro ka qaba iyo sida ugu camal falaya siduu u rumaysan yahay ay badan tahay taa ma jeclaanayo oo iyada ma irkanayo saa darteed baa isagoo rajadu ka dhammaatay buu ilaah halkan igu daa kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay ilaa wakhtiga hore ballan buu qaaday marka fa aqwaytanii la lahum siraadaka almustaqiim lumintaadii lumisay baan ku dhaartay ama sababteeda waxaan u fadhiisan jidkaaga toosan uma la aatiyannahum waxaan kaga iman doonaa kuwaa aadam ka farcamay ee carruurtiisaa waxaan kaga iman doonaa weerar buu soo qaadayaa min bayni aydiihim xaggooda hore wa min khalfihim xaggooda dambe wa can aymaanihim midigyaashooda wa can shamaa'ilihim bidixyaashooda walaa tajidu heli maysid akarahum intooda badan shaakiriina iyagoo kuu mahadnaqaya car aad aragtid buuri intooda badan iyagoo mahadnaqaya qaala markaa ilaahay wuxuuhi ukhruj minhaa dhaaf mar kale halkan halkii la joogay qaaliga ahay mad'uuman adigoo la ceebeeyey madxuuran oo la fogeeyey macnaha adiga oo baciid baad uum waad ceebaysan tahay waana lagu firdhiyo lagu fogeeyey laman tabicaka minhum buu ilaha ilaahayna wuu isku dhaartoo ballan buu qaaday ka ku raaca ee ka mida bani aadamka laamla'anna jahanama naarta jahannamaan ka buuxin doonaa minkum idinka ajmaciin dhammaantiin adiga ayaa waxa ku raacaya muu qarsan ninkani ilaahay isagoo hor taaganbuu waxaasoo dhan daldalay marka qisadu nuxurka ay xambaarsan tahay baa waxa weeye cadowgu khatarta uu leeyahay iyo halka ay ka taagan tahay iyo go-aanka uu qaato iyo halka uu ka qaaday ballanta ah ayaa intaba ilaahay kuu sheegaya iyo waxa halka yoolkiisu uu yahay ee uu tiigsanayo wuxuu weerar ku yahay asiraad almustaqiim addoonka markuu soconayo ilaahay doonayo inuu gaadho iyo jannadiisa jidkuu marayay jidkii ilaahay ui soo mara islaamnimada kaasuu dhex fadhiisanayaa jidgoyntii ugu horraysa wey dariiqii ilaahay gaadhsiin lahaa raalli noqoshihiisa ilaahay ku dhowayn lahaa addoonku fadhiyaa waa ka aynu leenahay ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayh ilaahay baa ina baray oo yidhi barya ilaahay inuu ilaahay idinka hor dhaqaajiyo caqabadda ibliis asiraad almustaqiim kaasuu fadhiyaa sida uu u fadhiyo dee qisadaad ku arkaysaa iyo duruusta soo socota sida uu halkaa u fadhiyo ibliis jidu jidkan u fadhiyo diin iyo islaamnimo iyo daliil iyo qur-aan intaasoo uu kuu diido oo uu ku baalmariyo waa dariiqii u fadhiista marka wuxuu muujistay inuu colyahay dariiqada had iyo jeer colka wax weerarayaa ugu khatarsanee u weeraree cidda uu ku jahaysan yahay uu ku dabar goyn karo kaartadiisa habkaas u soo dhigay takhtiitahu alcaskari takhtiidkiisa macnaha habka uu weeraraya bani aadamkan markuu ku jahaysan yahay waa hab la odhan karo annahu yuxiituhum inuu koobayo xagga hore xagga dambe midigta bidixda bal halkee u bannaan dadkii la weeraray waxaa la yidhahdaa marka laga warramayo col jabay oo baa la geliyay baa la ydhaa oo cadowgiibaa oo geliyay baa la ydhaha colkii meelay u fakadaan iyo meelay u nafisaan midna ma jiro waa la goobanaya gow waa laga dhigaya muuqaalkaasu bixinaya waa cadow diyaaru a inaan waxba reebin walaa tajidu akarahum shaakiriin intooda badani kuma mahadnaqi doonaan heli maysid iyagoo kuu mahadnaqaya waxay tilmaamaysaa jidhka uu fadhiisanaya inuu ka mid yahay inuu dadka u diidaya inay ilaahay gartaan ay u mahadnaqaan in uu ilaahay nicmooyinka bixiyo oo ay u mahadnaqaan taasuu u diidaya marka nicmo kastay helaan kibir iyo kufribay ka qaadayaan qofku hadduu nicmada ilaahay kaba mahadnaqo sawkan waa addoon miyir qabe ummadda ilaahay ku mahadnaqaysa nicmada uu siiyey dhinac walba ha ahaatee waa ummad ilaahay xusuusanoo waxu ogoloo ku mahadnaqaysa marka meelaha uu fadhiisanaya wey meelaha aad iska eegayso inuu kuu fadhiyo ibliisku waa kufraanu nicma marka abaalmarintuu ilaahay siiyeyna waxa wey ka baxbaalay jannada hadduu ku jiray hadduu samada joogay dhaaf maduum iyo madxuur maduumku waa isagoo ceebaysan madxuurkuna waa isagoo la fogeeyay lidaalik baa lagu magacaabay shayaan rajiim waa rajiim iyo maduum iyo madxuur iyo malcuun oo mid la fogeeyo libdhay ilaahayna ballantaasuu qaaday adigee ciddii ku raacda jahanamaan ka buuxi saasay u soconaysaayo carooggaasu u afuufayaayo durbaankaasuu u garaacayaayo wuu sii wadaya waxa uu watay iyo muuqaalkay leeyihiin aragti adduunyada marka aynu joogno sida uu aleenka isugu marayo usii duubayo ayuu kula dhaadhacayaa kodadii iyo boholihii naarta marka halkaa la ysugu soo wada uruuro ayuu dabeetana khudbaddii u jeedinaya suuratu ibraahim baad ka ahriy khudbadda nihaayiga ugu dambaysa ee ibliis asxaabtiisa oo u jeedinaya ma ana bimusriqikum wamaa antum bimusrikhiy war idinkuna ii gurman maysaan anna idiin gurman maayo in allaha wacadakum wacda alxaq ballan baa ilaahay idiin qaaday uu dhabeeyey anna ballan baan qaaday dee waan ka baxay miyaan idin dirqiyey markaa waxaa halkaa aad ka aragtay gabagabada arrinkiisa haddaba ilaahay baa la hadlay aadam iyo xaawa wuu uga digay digniintii iyadoo indhahoodu ay shan yihiin ayuu xaadhsiiyey oo aad arki doontaa odaygii islaamtii halkuu la maray digniintii inaanay qaadan inay ku fashilmeen baa qur-aanku kuu xusi doonaa marka taariikhdaa lagu siiyaa aadna lagaaga digi haddana markaasaa in badanoo bani aadamkiina iyana ay fashili marka yeedhmadu way kala dambaysaa yeedhmadii aadam iyo xaawa aadam baa lasoo horraysiiyey markaasaa yeedhmadeedii inaguna ay ku xigtaa yaa bani aadam yaa intii aadam iyadoo ka badan asalkeedaba caqliyadda wanaagsane qofkuu leeyahay waxaa sheegaysa inuu kala garto cidda nacabka ah iyo cidda gacalka ah cidda dantiisa haysa iyo cidda halaagiisa haysa taasi waxay sheegaysaa inuu qofku caaqli waxa labaad oo caqliyadda qofka ka mid aho sheegaysa inuu caaqli yahay inuu garan karo cidda u digaysa digniinteedu ay dhab tahay iyo cidda dheeldheel tahay bal iminka aya waaxid kuu diga adigoo ifkan jooga oo ku dhaahda war halkaa cadow baa ka soo baxaya cadowgaasi aduu kugu soo jahaysay ama idinku idinku socdaa war ragow iska ilaaliya annagu idiin sheegnaya cid kasta oo caqlili way diyaargaroobaysa haddaana waxba iska celinayn inay firdhadaan bay u diyaargaroobayaan oo ay ka baxsadaan bal ilaahay intanoo digniina buu bixinayaa qisadan intaasoo jeer qur-aanka soo noqotay digniintaasay sheegaysa ma sidaasuu ibliis yidhi waa la akhriyayaa waa la akhriyaa bartii baa loo fadhiyaa bartii ayay dadku u fadhiyaan cadowgaa kama dhaqaaqayaa waa arrin aad u cajiib oo tilmaamaysa caqliyadda bani aadamku sida ay u leexatay wayaa aadamuskun anta wasawjuka aljannata fakulaa min xayu shitumaa walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min aldaalimiin allah subxana wa tacala aclam